alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cqdaة min lisaani yafqahu qowlii waxaa bilow noo ahaa oo aynu ku guda jirnay kitaabkii adurar اlbahiya nadm اlajrumiya ayaynu ka galnay shan beyd baan filaya inaynu akrinay <clears throat> markaa sheekhu waxa uu yidhi وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة دقيقة المعاني ونحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم وكان خير كتبه صغيرة كراسة لطيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن الأجرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي waxaynu soo qaadanay xamdaladii ayaynu soo qaadanay sheekhu mahdiye allah subxaanahu wa tacaala kadibna waa ka soo gudbayo waxa uu sheegay salaadii iyo salaamtii uu ku saliyey waxa weeyaan nebiga iyo aalka iyo saxaabada kadib waxau ihi sheekhu wabacdu wabacdu ay wabacda ma taqadama waxa inoo soo hormaray kadib faclam waxaad ogaataa annahu ay ana shana walxaala xaalka iyo shanigu inuu yahay lama اkhtasara markii ay gaabsadeen jullu lwaraa makhluuqa weynankoodu markii ay gaabsadeen cala alkalaami kalaam iyo hadal dushii markii ay ku gaabsadeen kalaamkii almukhtasari la gaabiyey <clears throat> wabacdu kelmadaasi ah waa la bineeyey damaana lagu bineeyey oo xudifa almudaafu ilayhi wa nuwiya macnaahu waa waxyaalaha idaafada laazimo weeyaan mudaaf ilayhigeedii baa la gooyey kadibna mudaafu ilayhiga macnihiisii baa la niyooday marka ilaa afar xaaladood ay marto kitaabka qadriga aynu ku gaari doonno insha allah ayaa waxa weeyaan ay ka tahay xaaladani waa la bineeya xaalo oo damaa lagu binaya waa xilima waa marka mudaafu ilayhigeeda la gooyo macnihiisana la niyoodo waxaa kaloo inoo banaa inaynu idhaahno waa bacda markaana mudaafu ilayhigii baa la gooyey lafdigiisaa la niyoonaya marka lafdigiisaa la niyoonaya haddee waa bacda la dhabo wa bacdan haddee la idhaano la tanwiiniyana dee darafnibaa lagu nasbinaya hadday idaafadii joogtana garanayba marka afar xaaladood bay leedahay insha allah waynu gaari doonaa xaaladda halkan inoogu qorani waa xaalad axwaasheeda ka mid a mudaafu la gooyey macnihiina waa la niyooday marka wowga ku jira culimadu waxay leyihin wuxuu iska noqon karaa istinaafiya qaarkoodna waxay leyihin wuxuu noqon karaa caaطif oo cadfu qisatin calaa qisa qaarna waxay leyiin mayna waa naaibatu naaiba oo waxay wowden naaib ka tahay ama amadana waxay naaib kasii tahay mahmaa bay kasii naaib tahay bay leeyihin marka haddii aynu nidhaahno wowdani waa naaiba faclan fada ku jirtaay jawaab bay noqonaysaa marka isku xidhaysa haddii aynu ka dhigno wawda haddaynu ka dhigno caaطifa hadii aynu ka dhignona fada faclamta ku jirtaa waa zaaida litazyini lafdi lafdigun baad qurxinaysa oo loo ziyaadiyo wax kaloo ay leedahay waxa weeyaan ma jiro markaa sheekhu sababta kitaabka uu nadmiye inoo sheegaya waa laba sababood mid waa mida waa lisaanulxaal dadkii wakhtigaa taagnaa xaalkoodu siduu ahaa dadkii wakhtigaa taagnaa markii himadoodii ay gaabatay waxa weeyaan ay ku gaabsatay kalaamkii mukhtasarka ahaa luqada carabtaa doonitaanka la doonaya ee dadka xaggooda laga doonayaana mid aad iyo aad u daran u noqday si ay u fahmaan qur'aanka macaanidiisa iyo sunnada naxwuhuna marka horeba uu yahay mid mudan in la barto kutubtiisa ta ugu khayrka badan waliba kutubta yaryarna ay noqotay xaashi taasi oo caam baxday oo caam ka noqotay carab iyo cajam iyo ruum intaba culimo waaweyna ay ku intifaaceen iyada oo waxa weeyaan jirmigeedu uu yahay ayaa u odhanaya sheekhu taa aawadeed baan taxaybo odhanaya markaan hawlahaasi arkay iyo dadka himooyinkoodii markii ay gaabteen markii aan arkay ayaan kitaabkii yaraa ee risaalada yareed ajruumiga ayaan nadmiyey oo aan taxaybo odhanaya dadka himadoodii markii aan arkay mid labaadna wuu jiraa waa lisaanulmaqaal oo sheekha waa la weydiistay oo noo nadmi baa lagu yihi insha allah iyaduna way noo iman doontaa marka wuxuu yihi sheekhu wabacdu ay wabacda maa taqadama waxaa inoo soo hormaray kadib oo min alxamdalati wasalaati wsalaami calى اnabiyi wاlaali wاlaصxaabi faclam waxaad ogaataa anta adigu faacilki u istitaaran yahe annahu ay ana shana wاlxaala xaalka iyo shanigu inuu yahay lama اqtasara lamaa xarfu wujuudin liwujuudin shardun غayru jaazimin ficlu shardigeyga waa ikhtasara jawaabkeedu waxa uu dhici doonaa lix bayd kadib uu dhici doonaa nadamtu ah intaaso dhan waad sidanaysaa halkaasuu jawaabkeegi dhacaya habarka laftiisa ina khabarkeeda lafteedu bartaasu noqonaya jumladaasa noqon doonta jumlada marka wuxuu yidhi faclam waxaad ogaataa annahu ay ana shana walxaala xaalka iyo shanigu inuu yahay lama qtasara markii ay gaabsadeen jullulwaraa makhluuqa weynankiisu cala alkalaami kalaam dushii markii ay ku gaabsadeen kalaamkii almukhtasari la gaabiyey ikhtasara min alikhtisaar baa laga soo qaatay jululwaraa marka jiimka lagodo waa mucdam lkhalqi waa khalqiga weynankiisa mukhtasar waxaa la idhaahdaa maa qala lafduhu wain lam yaktur macnaahu waa waxa lafdigiisu uu yaryahay walow macnihiisu yaanu fara badanbe oo wa kaana uu ahaaday ikhtasara lagu cadfaya oo wa kaana uu ahaaday maluuban waa khabarkeygii soo taqadumay xifdudaasaa ismigeediiyo mutaakhiroo dambeeya oo wa kaana uu ahaaday xifdulisaani luqada ilaalinteedu lisaankii alcarabiyi carabiga loo nisbeeyey maطluuban mid la dalbayo u noqday ashadd alabi waa صifaة limasderi maxduufin dalaban dalb dalabkaasoo ashadd alabi dalabka ugu daran ah min alwaraa makhluuqa xaggiisana laga dalbayo kay yafhamuu si ay u fahmaan darteedna loo dalbayo macaaniya qur'aani qur'aanka macnayaashiisa wa sunnati wa macaaniya sunnati iyo sunnada macnayaasheeda sunnada adaqiiqati almacaani macnayaasheedu ay xeesha dheer yihiin wuxuu leeyahay sheekhu markii dadkii weynankoodii ay ku gaabsadeen kalaamkii yaraahay mukhtasarka ah ee koobnaa lisaanka wuxuu uga jeedaa luqadu uga jeedaa luqada carabta ilaalinteeduna ay noqotay mid aada iyo aada loo dalbo oo dadka xaggooda laga dalbo sababta loo dalbayaana ay noqotay macaanida qur'aanka in la fahmo oo luqada barashadeeda waxaa lagu fahmayaa qur'aanka macaanidiisa wa sunnati waad kasrinaysaayo waxay ku cadfan tahay macaaniy qur'aankay ku cadfan tahay oo macaaniye sunatiba iyadana u qadaran iyo waliba sunada macaanideeda sunnada macaanideeda welibana aadka iyo aadka u xeesha dheer leh oo daqashayu haddee ladha waa idaa khafiya waa marka uu qarsoonaado key yafhamuna sababta loo doonayo lisaanka in la xifdiyo ama luqada waa maxay waa macaanida qur'aanka si ay u fahmaan aawadeed markaa kaana ismigeedii waa xifdu lisaani alcarabiyina lisaanka laga xaal ayaa laga sifaynaya ayaa laga sifaynaya marka alcarabiy waad ku qadari kartaa dambaa ku qadaran ama alcarabiy bay noqonaysaa waxa u diiday de waxa weeyaan lidaruurati eh, nadmi weeyaan alcarabiy saasa weliba afsaxo fiican madluubanna waa khabarkeedii oo soo taqadumay ila waynu garna waa tarfacu lism watansib alkhabar ashadda talabina master meesha ka go-an bay sifow tahay oo talaban ashadda talabi weeyi min al alwaraana waa jaariyo majruur oo waxa lagu xidhayaa oo lagu tacalujinayaa matluuban macnihii muxuu noqon oo wa u uu ahaaday xifdulisaani luqada ilaalinteedu lisaankii alcarabiyi carabiga ahaa matluuban mid la dalbaya u noqday dalaban dalab dalabkaasoo ashadda dalabi dalabka ugu daran ah min alwaraa makhluuqa xaggiisana laga dalbayo kay yafhamuu kaydan waanu garanayna araabteeda waynu soo baranay laba mid baa kuu banaande inaad ka dhigtid waxa weeyaan masderiyadiy markaa iyadaaba nasbin iyo inaad tacliiliyadii ka dhigtid oo an mudmaraa markaana nasbin kay yafhamuu si ay u fahmaan darteed wowgaa faacilkiia macaaniya lqur'aani qur'aanka macnayaashiisa waa mafcuulkii wa sunati wa macaaniya sunati iyo sunada macnayaasheeda sunada adaqiiqati lmacaani macnayaasheedu ay xeesha dheer yihiin dadqashay waa idaa khafya macaanina waa jamcu macnaa waa ism mafcuula canaabaa laga keeno idaa qasadaa wanaxwu walxaal baa la dalbayey lisaanka iyo luqada in la ilaaliyo annaxwu naxwuhu an yuclama ay cilmuhu naxwaha barashadiisu awalan marka horeba la bartaa awlaa ay tahay mid mudan id cile alkalaamu hadalka kaa'inan xaal uu yahay kalaamkaasi duunahu ay duuna naxwi naxwo la'aantii lan yufhama lama fahmayo ay huwa kalaamkee oo wa kaana uu ahaaday khayru kutubihi ay khayru kutubi naxwi naxwaha kutubtiisa ka u khayrka badan kutubta alsagiirati yaryar kuraasatan aw karaasatan xaashiyado karaasadaasoo latiifatan fudud karaasadaas oo shahiiratan caama ama shahiiratan ay mashhuuratan la caan bixiyey fii curbihaa carabta dhexdeeda lagu caan bixiyey wa cujmihaa cajamta dhexdeeda lagu caan bixiyey waruumi ay wa fi ruumi ruum dhexdeeda lagu caan bixiyey karaasadaasoo allafa uu ururiyey ha karaasada alxabru caalimkii ibnu laajaruumi ibnulajruumi ahaa wuxuu leeyahay sheekhu weliba markaa lisaanka la doonayay luqada carabiga in la ilaaliyo naxwuhuna isaga ayaaba mudan marka horeba in isaga la barto sababta oo ah id waa tacliiliya waa xaraf id sababta oo ah kalaamka iyo hadalka naxwaha la-aantii iyo naxwaha sokodi lama fahmo fahamkiisii dhabta ahaa sida aawadeed wuxuu odhanayaa shaarixu walihaada itafaqa alculamaau calaa ana cilma naxwi wasiilat lisaa'iri اlculuumi lasiyamaa cilmu tafsiri aw cilmi tafsiri wاlxadiiثi fainahu la yajuuzu liaxadi an yatakalama fi kalaami اllahi warasuulihi xatى yakuna mulima bاlcarabiya faqad qala alasmaciyu ina akhwafa ma akhaafu calى طaalib اlcilmi ida lam yacrif الnaxwa an yadkhula fi qowli الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar waxau odhanaya culimadu waxa ay isku waafaqeen cilmiga cilmu naxwuhu inuu wasiilo u yahay iyo midku gaadhsiinayo culumta kale oo dhan sida waliba gaar ahaan cilmiga tafsiirka iyo cilmiga xadiidka qofka akhriyaya xadiidka iyo waliba tafsiirka ma banaano oo ruuxna uma banaano inuu hadlo kalaamka allah iyo rasuulka sala allahu alayh wasalam ilaa uu ahaado mid ka dharagsan oo u qastiyey luqada carabiga asmaci sheekhi la odhan jira waxau odhanaya waxaan ugu cabsida badan lahay ee aan ugu cabsanayo qofka aalibulcilmiga ah marka aanu garanahayn naxwaha inuu soo galo qowlka nabiga sal allahu alayhi wasalam uu yidhi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar laga yaaba inuu kelmadii laaximo marka uu laaximona macno kale inuu dhashade marka uu laaximo macno kale inuu dhasho oo maqsuud markii hore aan ahayno kelmadda aan looga jeedo marka naxwuhuna uu leeyahay sheekhu markaasi la doonayo ee la dalbayo lisaanka in la ilaaliyo u yahay mid mudan isaga in la barto waayo kalaamka isaga sokadi lamaba fahmaye markaa wnaxwu wowda xaaliyaynu ka dhiganaa jumlada xaaliya annaxwu mubtadaynu ka dhiganaa an yaclama masterka aynu soo dhalaalinanana mubtada labaad baynu ka dhiganaa awalanna waynu soo barano waa darafe yaclamaynu cilmigaasaynu ku tacalujinana oo mastera awlaana waa khabar oo mubtadaha labaadee cilmiyu khabar u yahay mubtadaha labaad iyo khabarkiisa oo wada socdo mubtadaha hore khabar u noqonaya alkalaamu waa mubtada duunahuna waa xaal lan yufhamo jumladaasa khabar u noqonaysa kalaamka hore wa kaana khayru kutbihi kutbi buu inoo abdiyey waa daruuratu nadmiga kutub bay noqonaysaa wa kaana khayru kutbihi ay khayru kutubi naxwi bay noqonaysaa kutubtii asaiira kutubtu waa jamc sagiirana waa mufrad inay ismutaabaqeeyaan bay ahaydoo nactiga iyo mancuudku nactiga mancuudka hore ayaa ama laa yacqil ah. wa jamcu kahrati lima laa yacqilu alaxsanu lifraadu fiihi yaafulu ajhuuri karaasatan iyo kuraasatan labadaba waa loo dabdiya waa jamcu karaaris latiifatanna waa sifo iyadoo ay leedahay shahiiratanna waa sifo labaadoo iyadoo ay leedahay markaa shahiir culimmadu waxay leeyiin waa faciilo bimacnaa mafcuul baa loo jeeda mid lacaan bixiye weeyaan fii curbihaa damiirka muanadkii wuxuu ku dhacayaa karaasada jaariya majruurkana shahiiradaas kaga tacaluji wa cujmihaa wuxuu ku tacaluqayaa maxay damiirkaasi isaguna wuxuu u noqonayaa karaasaduunbuu unoqonaya warumina de waa daruuratu nadmiga ee warumiha wuxuu odhan waaya ashanu geliyo ashana naaibka waana daruuratu nadmiga weyan markaa ruumkuna cajamkunbuu kamid yahay e wuu ku buuxsanaya nadmiga weliba karaasadan cidda isku geysay waa ayo waa alxabru bifatxi lxa waa caalimkii haddii la fadxiyo alxabru weeyaan allafaha ay jamacaha waxa ururiyey alxabru caalimkii waa bifatxi lxa waxaa kaloo banaan alxibru in la idhaahdo alxibru haddee la idhaana wuxuu noqonaya waa khadkaa la dhada xibri khadkaa la dhada marka macnihii wuxuu noqon alafaha waxa ururiya alxabru caalimkii khadka shabahaya bay noqonaysa ila khad baa ururiya odhan mayside oo xaguu ka shabahaya agga intiaacade agga intifac khadkana waa lagu intifaaca de caalimkana waa lagu intifaacaya weliba uu kuusii sheegay oo oh, waayo caalimku waa ibnu ajruni waad soo baratay waa ibnu ajruni waa muxamed waa abu cabdillaahi muxamed bin muxamed binu dawud asanhaaji aw asinhaaji aw asunhaaji intaba waa loo dabdiya bifatxi saad bikasri saad bidami saad kama fi tuxfat اlcaruus intaba waa loo dabdiya marka waxaa kuu banaan sidaa sheekhu u qoray inaad ugu dhawaaqdid oo hamsadaasi aad keentid jiimkana aad godid racdana aad godid ood shadid waxaa kaloo banaan oo ajurumi aad tiradid waxaa kaloo banaan inaad jiimka kor dhowdid inaad rumi loqooyin badan baa ku banaan marka wuxuu leeyahay lisaanka barbarka waxaa lagu dhahdaa waa alfaqiir sufi waa faqiirka suufiga lakin culimadu waxay leeyihin markii la dabagala lisaanki barbarka liftiisa luqadaasi loo fiirsaday kelimadan in alfaqiiru suufi lagu fasiro waxa weeyaan waa laga waaye waxa ugu dhawaatay oo la helay bay leeyihin in qabiilo la helo banu ajrumi la dhahdo ah, marka waxaan ahayn sheekhu in la saaro ma marka alfaqiiru suufi waaba laga waaye yidhahdeen waxa weeyaan waa waxaa la helo qora la idhahdo banu ajrumi sheekha dhimashadiisi iyo dhalashadiisi waxaanu kusoo xusnay kitaabkii ajrumiga wuxuu dhashay la tahay waxay ahaan jirtay maxay lix boqol toddobaatan iyo laba ayaan jirtay la tahay lix boqol iyo toddobaatan iyo laba sanadii uu dhintay moxamed ibnu malik ayaa waxa weeyaan sheekhu dhashay dhimashadiisina waxay toddoba boqol labaatan iyo saddex baan filaya soo saameen toddoba boqol labaatan iyo saddex ayay ahayd kitaabka uu ka soo ururiyeyna waxa weeya mid kitaabuuljumal kitaabkii la odhan jiray ee uu lahaa sheekhii la odhan jiray abu isxaaq azajaaji ayuu sheekhu ka soo ururiyey kitaabkan ajrumiga wuxuu yidhi sheekhu walxaal baa la delbayey lisaanka carabiga ah in la ilaaliyo annaxwu naxwuhu an yuclama ay cilmuhu naxwaha barashadiisu awalan marka horeba la bartaa awlaa ay tahay mid mudan halkaasu dhacay khabarki id cile alkalaamu kalaamka iyo hadalka duunahu kaainan xaal uu ahaaday duunahu ay duuna naxwi naxwo sakodi iyo naxwo la'aantii lan yufhama lama fahmo ay huwa kalaamka oo wa kaana uu ahaaday lamaqhtasaray ku adfan tahay oo wa kaana uu ahaaday khayru kutubihi ay khayru kutubi naxwi naxwaha kutubtiisa ta u khayrka badan kutubta asagiirati yaryar kuraasatan xaashiyado karaasadaasoo latiifatan fudud karaasadaasoo shahiiratan caama caana ama shahiiratan ay mashhuuratan la caan bixiyey fii curbihaa carabta dhexdeeda lagu caan bixiyey karaasada wa cujunihaa cajamta dhexdeeda lagu caan bixiyey karaasada wa waruumi wa fi ruumi ruum dhexdeeda lagu caan bixiyey saddex laba nacti baynu haynaa karaasadu leedahay karaasadaasoo alafa utaxay ama allafa u ururiyey haa karaasada alxabru caalimkii u ururiyey ama alxabru caalimkii khadka shabahayay uu ururiyey caalimkii ibn اlajrumi ibnu اlajrumi ahaa walxaal buu ururiyey intafacat ay ku taransatay ajilatun madaxyo ama duubiyo weyn ay bicilmi lkaraasati karaasada cilmigeeda ma ma maca wey wa daruuratu nadmiga maca ma ay maca aladii kii tii oo lala qabo ama maca ma shay tii oo lala qabo taraa aad aragto mukhaadabow hu maaga min latiifi xajmihaa qaradeeda yarideeda ah ayaan nadamtuhaa halkaasu jawaabki dhacaya lama اkhtasara markuu gaabsaday julul waraa markuu gaabsaday baan nadamtu taxayhaa karaasada nadman tax baan taxay nadmiga oo badiican xeel dheer muqtadii ay muqtadiyan xaalan ahay baan taxay mid ku dayanaya bilasli ay biasli nadmi taxa asalkiisii fii taqriibihi asalka soo dhowayntiisa kaga dayanaya lilmubtadii ay lifahmi lmubtadi'i qofka mubtadigaa fahamkiisa uu usoo dhowaynayo wuxuu leeyahay sheekhu iyada oo aad arkaysid qarayarideeda haddana waxaa ku intifaacay culimo waaweyn culimo waaweyn ayaa ku intifaacay buu leeyahy karaasada iyo xaashida iyada oo aad aragtid qaradeedu ay yar tahay de waad arkaysin ajrumiga haddii aad u noqotid kolkaad eegtid matnigiisa intuu leeyahay wuu kooban yahay sooma wuu kooban yahay isagoo haddana sidaa u kooban oo ad arkaysid buu ku leeyahay koobnida ayaa haddana ay ku intifaaceen ku taransadeen culimo aad iyo aad u waaweyn marka howlahaasoo dhan la helay ee dadkii himadoodii ay gaabatay kubtitii naxwaha aan dhex galayaan helay waxa weeyaan kitaabkaa ah yaree kooban ayaa nadamtuha nadman aan taxay tixitaan weliba tixitaankaasi aan taxay aan uridiyey waa nadmi badiica marka culimadu waxay sheegeen in kutub kaloo lagu nadmiyeyna ay jiraan marka laysku wada geeyay ba ilahay nadmiyada laga sameeyey kitaabka iyo shuruuxdiisa ilaa culimada qaarkood waxay gaadhsiiyeen kontan iyo dheeraad ayay gaadhsiiyeen nadmi badiica ayaan taxay buu yidhi oo aan layga horrayn maan iska ikhtiraacday uun oo masaan doonaan ka yeelay mayane waxaan ku dayanayaa buu leeyahay asalkii asalkii waynu garanana waa ajruumigii oo ajruumiga ma dhinac kastaan kaga dayanaya maya waxaan kaga dayanayaa buu yidhi ajruumigu wuxuu usoo dhaweynaya maxay qofka mubtadigu fahanka usoo dhaweynaya wax khilaafina de kuma jirna waad arkaysan soo ma kana sidiio kalaan yeelayaayo qofka mubtadiga uu soo dhawayntiisa ugu soo dhawaynayaan aniguna kaga dayanayaa sida aawadeed baan u nadmiyey waa lisaanulxaalki weeyaan xaaladii markaa uu arkayey sheekhu wuxuu yidhi walxaal ayaa sheekhu uu alifay oo u nadmiyey ayuu ururiyey intafacat ay ku taransatay intafacat waynu garananaayo dee waa ficil maadi tadna oo tawtaanid sooma ajilatun waa faacilkiisii bicilmiha jaariya majruurkan haadu wuxuu noqonayaa karaasadii bicilmihana halkaynu ku tacalujinanaa intafacaynu ku tacalujinana de jari majruurka laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi maca ma maadan waxaa kuugu banaan laba wej inaynu ka dhigno mawsuula iyo inaynu ka dhigno nakiro mawsuufa macaani iyo ma cashrun idaa rumta caadaha faxaasil calaa beytin shahiidin taqararaa ستفهم شرط الواصل فاعجاب لنكرهم بكف ونفي زيد ظرفا ومصدرا ويعزى إلى الأسماء من ذاك شطرها وآخر شطريها حروفا كما ترى markaa maada haddaynu mawsuulo ka dhigno jumlada taraahu waxay noqonaysaa siladii bay noqonaysaa laa maxala laha min alicraab haddaynu nakiro mawsuufa ka dhignana sifadii bay noqonaysaa sifadii ayay noqonaysaa waynu fahnay soo ma taraadana basariyaynu ka dhignayo o faacilkeygu wuu istitaaran yahay oo waa anta waa waajib istitaar haadanna wa waa mafcuulkii da waad arkaysa mafcuulka keliya gudubtay min latiifi xajmihaana mafcuulkaynu ka xaalayn karnaa ama waxaynu ku bayaanin karnaa hee maadaynu ku bayaanin karna nadamtuha waa ficil iyo faaciliyo mafcuul nadmanada waynu garanana waa mafcuul mutlaq waynu soo dhiganay sooma badiicana waa sifo iyo iskale nadmigaa laga sifaynaya muqtadiyanna waa xaalo saaxiibulxaalkiina waa ayo waa tada nadamtu ku jirta de bilaslina muqtadiyan baynu ku tacalujinana fii taqriibihi waxaynu ku tacalujinanaa muqtadiyan lilmubtadi uu u dhow yahay markaa mubtadi waxaa la idhaahdaa mubtadi wuu noqonaya oo qofka wax bilaabaya mubtadna waa la odhan karaayo oo qofka wax loo bilaabaya wuu noqon karaa marka eeg mubtadi waxaa la idhahda qofka cilmiga iminka bilaabay masaladii aan suurayn karayn daliilkeegiina aan soo joojin karayn baa mubtadi la dhahda qofku haddii waxa weeyaan masalada u karo daliilkeedana aanu keeni karayna maxaa la dhahdaa mutawasit baa la dhahdaa haddii masaladii uu daliilkeedii uu keeni karana maxaa la dhahdaa muntahi baa la dhahdaa marka mubtadigu waa ka cilmiga hadda bilowga waa masaladiina ma suurayn karayo waxa weeyaan daliilkeediina ma keeni karayo wuxuu yidhi sheekhu walxaal ayaa waxa weeyaan uu alifay caalimku intafacat ay intifaacday ajilatun bicilmihaa karaasada cilmigeedii ay ku intifaacday maca maa ay macaladii kii macaladii kii tiyo lala qabo taraa aad aragto adigu hu maaga haddaynu mawsuulo ka dhigno ama maca maa shay tiyo lala qabo haddaynu nakiro mawsuufa ka dhigno taraa aad aragto adigu hu maaga min latiifi xajmihaa qaradeeda yarideeda ah ayaan nadamtu tahay haa karaasada nadman tax baan tahay nadmiga oo oh, badiican xeel dheer muqtadii ay muqtadiyan xaalan ahay baan tahay mid ku dayanaya bilasli ay biaslinadmi nadmiga asalkiisii xaalan ahay mid ku dayanaya fii taqriibihi soo dhowayntiisana kaga dayanaya asalku uu soo dhowaynayey lilmubtadi ay lifahmi mubtadi qofka mubtadigaa fahmkiisa uu soo dhowaynayey waqad xadaftu dhab ahaan waan gooyey minhu ay min alasli asalkii waxaan ka gooyay maa shay baan gooyey maaga oo kaa'inun uu ahaaday canhu maaga xaggiisa hinaa ay hinan kaaftoon uu ahaaday wazidtu waan ziyaadiyey hu asalkii wazidtu waan ziyaadiyey hu asalkii ayaan siyaadiyey fawaa'idan ay fawaa'ida fawaa'id baan ku siyaadiyey fawaa'idda oo kaa'inun uu ahaaday bihaa ay fiihaa fawaa'idda dhexdeeda alhinaa ku kaaftoonu ku sugnaaday wuxuu leeyahay sheekhu kitaabkii asalka ahaa waxaan ka gooyey wixii laga maarmi karayay waxaanan ku kordhiyey wax maaran xaggiisa waado lagu maarmayo waxyaalaha uu ka gooyey waxaa ka mid ah tusaalehaan baabu marfuucaati asmaa markii uu bilaabayey wuxuu inagu yihi almarfuucaatu sabcatu wuu inoo tiriyey toddobadiiba sooma toddobadii hadda kuu tirin maayo iska daynaya waa laga maarmi karaa saxiix walala fawaaida ku siyaadiye waxaa kamid a dee sheekhu waxa weeyaan kamuu hadlin maxay kelim kamuu hadlin oo qowl kamuu hadlin waxyaalo badanonu ka hadlin baa jirta kitaabkan uu ka hadli doona kelim buu ka hadli doonaa oo kalaamka gaarkiisu uga hadli doonaa oo kelimatun gaarkeegu uga hadli doonaa oo qowlka gaarkiisu uga hadli doonaa marka waxyaalaha fawaaida u siyaadiye ugu horeysa kuwaasaa kamidaba kitaabka dhexdiisana waynu ku arki doonaa marka wuxuu leeyahy wixii laga maarmayey waan ka gooyey wixii lagu maarmayey ee lagu kaaftoomayeyna waan ku siyaadiyey wowga istinaafiye ka dhigo qadana xarfu taxqiiq ka dhig xadaftuna waa ficil iyo faacil minhu waa iyo majruur waxaa lagu tacalujinaya xadaftu asalkii baana damiirka u celinaysaa maana waa mafcuul uu leeyahay ayo ya xadaftu baa iskale canhu waa khabar soo taqadumay hinana waa mubtadihi oo ta'ahuray waana saa u maada haddaynu mawsuulo ka dhigno silay noqoni haddaynu nakiro mawsuufa ah ka dhignana sifay noqoni wazidtuhu waa ficil iyo faaciliyo mafcuul fawaa'idan waa maa laa yansarif muxuu u eh, tanwiiniyey waa lidarurati nadmi fawaa'ido weeyaan waa mafcuul waa mafcuul waa mafcuul labaadoo zitu ay leedahay bihaadani waa khabar soo taqadumo bimacnaa fiihaa baa looga jeedaa alghinaana waa mubtadi o muakhara fawaa'idaana laga sifaynaya jumlada waa basiid bayna tahay waqad xadaftu dhab ahaan waan minhu ay min alasli asalkii waan ka gooyey ma ay ay kii baan gooyey ama ma shay baan gooyey kaa'inun u ahaaday canhu maaga xaggiisa hinaa kaaftoon u ahaaday wixii laga maarmi karayey asalkii waan ka gooyey waa sidaa macnuhu waad fahamtay wazidtu waan kordhiyey hu asalkii fawaa'ida ayaan ku kordhiyey fawaa'ida oo kaa'inun u ahaaday biha ay fiha fawaa'ida aan kordhiyey dhexdeeda alhinaa ku kaaftoon u aaday fawaaid lagu kaaftoomayana waan ku siyaadiyey bu leya sheekhu aso basiid ma waa basiid mutamiman xaalan ahay baan gooyey ama siyaadiyey mutamiman xaalan ahay baan gooyey ya waxaan ka xaalinana saaxibulxaalku waa xadaftu taada ku jirta mutamiman xaalan ahay baan gooyey mid dhammaystiraya ligaalibi alabwaabi abwaabta badankeedii aniga oo dhammaystiraya fajaaa fa bisababi daalika dhammaystirka abwaabta badankeega aan dhammaystiraya aawadeed jaaa waa yimiday ay huwa nadmigu midla sharxi caddayn oo kale xaal uu u yahay lilkitaabi kitaabkii asalkaa ee ajruumiga ahaa xaal uu yahay caddayn wuxuu leeyahay sheekhu waan dhammaystirayaa buu leeyahy maxay abwaabtii ajruumiga aan ku sheegay badankooda waan dhammaystiraya mutamiman lima dakarahu اlaslu fii gaalib اlabwaabi waka eeg mutamiman xaalan ahay mid dhamaystiraya lima dakarahu aslu asalku wuxuu u sheegay fii haalib abwaabi abwaabta badankoodana ku dhamaystiraya ama uu ku sheegay bidikri ma shay sheegitaankiina ku dhamaystiraya tarakahu uu ka tegey minhaa ashyaada xaggeeda abwaabta badankeeda sidii sheekhu u sheegay baan u sheegayaa buu leeyahy kadib dhammaystirkaa aawadeed iyo sababteed kitaabkii wuxuuba u noqonayaa buu yihi maxay macno kale u u noqonayaba kitaabkii ajruumigaha si sharax oo ayuuba unoqonaya buu leeyahy sharaxa luqaan alkashfu baa la waa fayditaan isilaax ahaana waxaa la dhaa alfaadun maksuusatun waa alfaad gaara wudicat calaa alfaadin maksuusa alfaad kale oo gaara la duldhigay calaa wejhin maksuusin si gaarana loo duldhigay mutamiman xaalan ahay baan gooyey mid dhammaystiraya lihaalibilabwaabi abwaabta badankeeda fa jaaa fa bisababi daalika dhammaystirka abwaabta badankeega aan dhammaystiraya aawadeed jaaa waa yimiday wa istitaaran yahay oo nadmigu u noqonaya fa jaaa wuu yimid sababtaa aawadeed huwa nadmigu mila sharxi cadayn oo kale xaal uu yahay buu yimid lilkitaabi kitaabkii asalkaa cadayn uu u yahay sharaxa iskaga tacalluj ili waa masdere sheekhu wuxuu kaga soo baxay maxay lisaanulxaalkii iyo xaaladii uu arkayey ayuu halkaa kaga soo baxay halkana lisaanulmaqaalkiibuu ku warramayaayo de waa naqanaa marka culimo wax loo sheegayo muxaadaro noo gale muxaadarada caynkaa cinwaankagusaaya noo galba ldhao tabtii buu inoo sheegaya wuxuu leeyahy kitaabkan waa la iga dalbaday cid kasta igamay dalbane cid aanu saaxiib nahay ayaa iga dalbatay saaxiibku saaxiib kasta maahe waa saaxiib saaxiibtinimadu weliba ay ka dhab tahay saaxiibtinimadu dhaba ka ahaatee dawaabid kale uu sii leeyahe hadalka aan ku leeyahayna wuu fahmayaa buui weliba ninkaasi aan saaxiibka oo sababtu u fahmaya waa maxay ictiqaad iyo kalsooni u qaba aawadeed buu u fahmayaa buu leeyahay wuxuu yidhi su-iltu waa la iweydiiyey fiihi ay fii haada nadmi nadmigan dhexdiisa min sadiiqin saaxiib xaggii baa layga weydiiyey sadiiqa oo saadiqin saaxiibtinimadiisa ka run sheegaya sadiiqa oo yafhamu fahmaya qawlii ay macnaa qawlii qowlkayga macnihiisa fahmaya lctiqaadin liajli ictiqaadin ictiqaad iyo caqiidayn darteed u fahmaya ictiqaadka oo waafiqin adag wuxuu yidhi sheekhu iskama nadminun kitaabka e waxa weeyaan saaxiibbaa i weydiiyey buu yidhi kitaabka inaan nadmiyo oo yidhi kitaabkii ajruumiga ahaa nadmi iyo gabay nooga dhig weliba saaxiibkaasi saaxiibtinimadiisu waa ka dhab waxa u dheer hadalka aan leeyahayna wuu fahmaya sababtu u fahmayaana waa maxay waa ictiqaad iyo kalsooni uu ku kalsoon yahay inaan shaygan ehel u ahay ah, inaan shaygan ehel u ahay ictiqaad uu ku kalsoon yahay darteed marka su-iilta waynu garanaa ficilka dee majhuul baa loo bineeyey naabi faacilkiisana waa taada la socota fiihi jaar iyo majruurka iskaga tacalujiya su waa la i weydiiyey fiihi ay fii haada nadmi nadmigan dhexdiisa suaalan suaal baa la i weydiiyey su oo saadiran ka soo fushay min sadiiqin saaxiib xaggii ka soo fushay saaxiibka oo saadiqin run sheegaya saaxiibtinimadiisa sadiiqa oo yafhamu fahmaya ay huwa sadiiqu qawlii kayga macnihiisa fahmaya lictiqaadin liajli ictiqaadin ictiqaad iyo kalsooni darteed u fahmaya ictiqaadka oo waafiqin adag sadiiqin waxaad ka sifayn saadiqin sadiiqin baad ka sifaynaysaa yafhamu haddana jumlada kalena waad kasii sifaynaysaayo waa min baab اwaصfi biاljumlai bacd اwaصfi bاlmufradi markii hore mufrad baa laga sifeya haddana jumla laga sifeeyey waa sida ltiqaadin ictiqaad darteed u fahmaya yafhamu iskaga tacaluji ictiqaadka oo waafiqin adag ka sife ictiqaadka wuu kalsoon yahay buu leeyaha sheekhu inaan ehel u ahay inaan nadmiga sameeyo wuu tacliiliyo wuxuu yidhi id cile alfata wiilka dhalinyarkaa ah rufica waa la kor yeelaa ay huwa fataha xasba ictiqaadihi bixasbi ictiqaadihi kolba ictiqaadkiisu inta uu yahay qadarkeeda un baa la kor yeelaa qaacido guud buu kusiiya wuxuu ku yidhi wa kullu man ay wa kullu ladii kii dhammaantii lam yactaqid waxba aan caqiidayn lam yantafic kuma intifaaco ay huwa manku wax intifaaciyo wax dheefa kama aho haddii marka hore aad faniga baranaysid ay ahaydun iska tag oo xaadirun kolka horeba niyada aanad gelin inaad ku intifaacaysid oo ilaahay uu kugu anfacayo waxba ka heli maysid bu ku yidhi sheekhu uu kula dardaarmaya soo ma argeysa marka horeba wuxuu kuleeyahay caqiide oo aamin inuu ilaahay kuu fudaydinayo aanad ku intifaaci doontid waa qaacido guud u ku siiyey wax kastood baranaysidna sidaa ka yeel id cila id waa iska tacliiliyadii aynu soo marnay id bimacnaa liana un bay ka dhigan tahay id liana alfata alfata waa mubtade rufica soo ma arkaysaan jumlada muayir siiqada faacilkeeguna u jaisulistitarka yahay ayaa khabarkii noqonaysa xasba ictiqaadihi waxaa lagu khafdiilayn maxay waxa weeyaan xaraf jaaro meesha ka go-an wa kullu man ruux dhammaantii waa loo idaafaynaya mantan mawsuulaad ka dhigi kartaa nakiro mawsuufana waad ka dhigi kartaa lam yactaqid faacilku mantu u noqonaya yantafic faacilkeedu mantu u noqonaya oo damiirka yantaficu ka noqonaya wuxuu u noqonayaa mudaafu ilayhiga mudaafu ilayhiguna waa ayo waa manta weeyaan uma noqonayo mudaafka mudaafkuna waa ayo waa kulidhade qaacidadii baa lagu camalfalaya odhan jirtay ana damiira cawdun cala lmudaafi ma lam yakun lafda kullin aw bacdin wailaa caada lilmudaafi ilayhi eh, damiirku wuxuu u noqdaa mudaafka haddii eh, aanu ahayn kulli iyo bacdi haddii aanu ahayn haddii kale wuxuu unoqonayaa mudaaf ilayhiga marka imika kulli iyo bacd unoqday soma kulli iyo bacd unoqday soma marka maxaa loo celinaya imika waxaa loo celinaya maxay de waa loo celiy mudaaf ilayhigi baa loo celiy mudaaf ilayhigi baa loo celiy wuxuu yidhi id cilaa alfata ruuxa dhalin yarkaa rufica waa la kor yeelaa ay huwa fataha xasba ictiqaadihi bixasbi ictiqaadihi kolbay ictiqaadkiisa iyo caqiidadiisu inta ay dhan tahay qadarkeeda unbaa la kor yeelaa wkulu man ruux dhammaantii lam yactaqid aan caqiidayn ay huwa manku lam yantafic ma intifaaco ay huwa manku sheekhu ducuu bilaaba wuxuu yihi fanasalu waxaan weydiisanaynaa almanaana allaha manaanka ee cadiyada badan an yujiiranaa baan weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo min ariya ay min ariyaai istustuska istuska inuu ilaahay naga badbaadiyo oo camalka iyaga uu ka dhigo mid khaalisa oo wejigiisa u badhax tiran ayaan ilaahay ka baryaynaa bu ihi sheekhu mudaacifan xaaluu yahay manaan manaan ka sifeeya ee ka xaalaya mudaacifan xaaluu yahay manaan mid noo laalaabaya ay huwa manaan ujuuranaa abaalada yada iyo abaalka yagana isaga oo noo laalaabaya iyo wa an yakuuna baan weydiisananaa inuu ahaado ay huwa allah naafican kii ku anfaca ay huwa allah bicilmihi ay bicilmi nadmi nadmiga cilmigiisa man ruux ku anfaca manka oo ictanaa u qasta ay huwa manku bixifdihi ay bixifdi lafdi nadmi nadmiga lafdigiisa xifdinteeda iyo korka qabashadeeda wa fahmihi ay wa fahmi macni nadmi nadmiga macnihiisa macnaha fahamkiisa sheekhu ducuu bilaaba wuxuu yidhi allaha manaanka ah waxaanu weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo waxa weeyaan istuska waa an yacmala liyaraahu nnaas ruuxu inuu camal falo oo uu shaqeeyo si ay dadku u arkaan weliba isagoo allah noo laalaabaya ujuurtayada iyo abaaladayada markaa naadimku wuxuu leeyimi de nuun mutakalim weliba mucadimu nafsiga wuxuu muujinayaa bay idhaahdeen waxa weeyaan nimcada ilaahay u siiyey weynideeda ayuu muujinaya inuu ilaahay ehel uga dhigay cilmigii ila waa kan kitaabka inoo nadmiyey waxa kale oo suuragala waxa weeyaan dadka baranaysa xitaa inuu u ducaynayo oo isaga iyo dadka ku intifaacaya ee baranayaba inuu ducadan uusoo jeedinayo oo ay noqoto maxay mutakalim maca alghayr labadaba way noqon kartaa markaa nas'alu faacilkeegi waa naxnu almanaanana waa mafcuul an yujiirana ay ijaaratana masderka saasaa loo soo xariiraya waan gaari doonaaye min ariyana waxaad ku tacalujinaysin maxay inuu naga badbaadiyo yujiira ku tacalujiya mudaacifan waa xaalo yaynu ka xaalaynaa almanaan baynu ka xaalaynana waxaa kaloon ka xaalayn karnaa yujiirana faacilka ku jira labadood ka xalin karta markaa mudaacifan waa ismu faacilo faacilkiisi waahe wuu istitaaran yahay oo wuxuu noqonayaa manaan ujuuranaana mafcuul buu ka dhiganaya mudaacif iska ilaaliya fanas'alu waan weydiisanaynaa almanaana allaha manaanka ee cadiyada badan an yujiira inuu badbaadiyo ay huwa allah manaan naa annaga inuna badbaadiyo min ariya ay min ariyaai istustuska inuu naga badbaadiyo mudaacifan xaaluu yahay manaan mid noolaalaabaya ujuuranaa abaaladayada iyo an yakuna inu ahaadaan weydiisanaya ayuu i iyshekh ayaan weydiisanayna yakuuna waynu garananayo faacilkeega ama ismigeedii he yuu u noqonaya manaan naaficana waa khabarkeedii soo ma bicilmi jaariya majruurka yaa lagu tacalujinaya bicilmihii inuu ku anfaco yaa lagu tacalujinaya naafic haaduna waxay u noqonaysaa man ruux yaa mafcuul ka dhiganaya naafic naafic waa ismu faacil faacilkiisina wuu istitaaran yahay mantana isagaa mafcuul u haysta ictanaa u qasta faacilkiisii ictanaa faacilkeedii waa huwa oo manku u noqonaya bixifdihi ay bixifdi lafdi nadmi buu noqonaya wuxuu ku leeyahay lafdiga nadmiga gurada ka qabo lafdiguuna ha ku kaaftoomine wa fahmihi wa fahmi macni macno nadmi nadmiga macnihiisana kolkaa fahm oo haddaad lafdiga xifdidid oo macnihi aanad fahamsanayn de faa'iide yeelan mayse soma hadii waxa weeyaan macnihii oo keliya unaad xifdisan tahay ood lafdigii aanad xifdisanayna dee isku mid noqon maysid adigoo lafdigii iyo macnihii labadaba wada xifdisan markaa sheekhu wuxuu u ducaynayaa cidda lafdigana xifdida macnahana xifdida labadaba ruuxa isku dara wuu u duceeyey marka insha allah ayn isku dayno fanasalu waan weydiisananaa almanaana allaha manaanka an yujiranaa inuu naga badbaadiyo min ariyaa istuska mudaacifan xaalu yahay mid noo laalaabaya ujuuranaa abaaladayada iyo wa an yakuuna inuu ahaado ay huwa manaan naafican mid ku anfaca bicilmihi kitaab nadmigan cilmigiisa man ruux ku anfaca manku ay u qastay ay huwa manku bixifdihi ay bixifdi lafdi nadmi nadmiga lafdigiisa xifdigiisa iyo wa fahmihi ay wa fahmi macni nadmi nadmiga macnihiisa macnaha fahankiisa intaasi ayaa sheekhu ku dhameeyey muqadimadii dee macno buuranoo ku sixidnaa muu jirin isasaarkaa u mooyaane mar ma ku celiya laqmada arksan gudayna wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk